bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed rabi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii qaala naadimu raximah llah baabu lidaafa wqad yujaru lii ismu bilidaafa ka qowlihim daaruu abi quxaafa fataaratan taati bimacna laami naxwu ataa cabdu abi tamaami wataaratan taati bimacnaa min idaa qulta manaa zaytin faqis daaka wadaa wafi lmudaafi maa yajuru abadaa mithlu ladun zaydin wain shita ladaa waminhu subxaana wadu wamithlu wamac wacinda waaulu wakullu huma aljihaatu siitu fawqu wawaraa wayamnatu wacaagsuha bilamira wahakada hayru wabacdu wasiwaa fi kalimin shataa rawaaha man rawaa wjrur bika ma kunta canhu mukbira mucadima liqadri mukahira taqulu kam maalin afaadathu yadii wakam imaain maalakat acbudii baabulidaafati hada maxaluh baabkan sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu kaga waramayaa idaafadii waxaynu soo qaadanay majruuraadda nooc ka mid a oo ahaa noocii lagu jirayay xarafka halkana kii labaad buu sheekhu raximah llahu tacala u doonaya oo ah kii lagu jirayay mudaafka awalan waxaynu baraarujin doonaa idaafada min xayu luga wa min xayu alistilaax xagga luqada idaafo maxaa la ydhahdaa xagga istilaaxase maxaa la ydhahdaa idaafada xagga luqada waxaa lagu idhaahdaa alisnaadu waa tiirin wey kitaabkuna waa inoo qoraya waxaad odhanaysaa adaftu dahri ila alxaaidi dhabarkaygii baan ku tiiriyey gidaarka waa bimacna alisnaad waxayna usoo daliishadaan baytu beytkii imruuqays falamaa dakalnaa falamaa dakhalnaahu adafnaa duhuuranaa ilaa kulli xaariyin shadiidin mushaabin shadriga dambaynu saaban filaya falamaa dakhalnaahu adafnaa duhuurana maxalsheedkenu laakin waa intaa wuxuu yihi markaanu galnay adafnaa bimacnaa asnadnaa weeyaan adafnaa bimacnaa asnadnaa taasay u daliishadaan xagga luqada xagga istilaaxana tacaariif fara badan bay culimmadu saaraan tacriifka ugu fudud waa damu smin ila smin aakhara calaa tanziili thaani min alwali mansilata tanwiinihi aw maa yaquumu maqaamah kitaabkuna waa inoo qoraya damu smin waa in ismi loo geeyo ilaa aakhare ila smin aakhara ismi ismi ismibaa ismi loo geynaya calaa tanziili thani ka labaad dejintiisaana loogu geynayaa min alawali ka hore laga dejiyo manzilata tanwiini tanwiintu booskay u taagnayd aw ma ama shay oo yaquumu istaagayay muqaamahu tanwiinka booskiisa meeshuu istaagayay ayuu u taagnaanayaa ismiga labaad ismiga hore ma fahamteen hadda tusaale saw zaydun garan maysaan laba ismi baa jira iminka ismi baan ismi u geynayna hulaamu zaydin ulaamun maxaa ku jira tanwiin baa ku jirta haddaba ismigan ulaamun a ayaynu u tiirinay ismiga dambe ee zayd waan fahnay ma horta halkaa mayna laba ismi isku tiirin haddaba kan labaad ee zayd ihi ka hore wuxuu u fadhiyaa halkii tanwiintu u taagnayd oo ulaamun zaydun lama odhan karade ee ulaamu zaydin baa hadda la odhanaya aw maa yaquumu maqaamahna waad fahmaysiino dee tanwiinta geli jiray nuun xilima marka musanaha iyo marka jamc mudakar saalimbe mayna intaasun ahayn itaa weeyaan mid kalena waa odhan kartaa mansilata tanwiinihi oo waxa weeyaan tanwiintu ismigu markuu marfuucaya iyo markuu majruurka yahay iyo markuu mansuubka yahayba dee sukuun buu daa'imaa tanwiin markaad ku dhawaaqaysa zaydun zaydan zaydin mana sukuunayn ismiga dambana manzil wuxuu taagnaanayaa majruurnimuu daaimaya majruurnimo ayaa u daaimaya markaa tacriifkiisu wuxuu noqonayaa xagga silaaxa waa damusmin ila smin aakhara calaa tanziili thaani min alwali manzilata tanwiinihi aw maa yaquumu maqaama intaa keliya baa iska xifdeeda idaafatu smin ila sminna waa iska odhan karta intaa keliyaad ku gaabsan karta halkaana maxaynu ku haynaa marka idaafo maxaa la dhahdaa min xayu luga wa min xayu alistilax waana saa u fahantaan kutubtii horena kuso marnay kitaabkii mutamimada dhamaadkiisii sheekh waxa uhi waqad yujaru lismu bilidaafa ka qowlihim daaru abi quxaafa waqad yujaru dhab ahaan waa la jaraa alismu ismiga waa la jaraa bilidaafati bisababi lidaafati tiirin sababteed ayaa lagu jaraa wadalika tusaale kaa in wuxuu ahaaday ka qowlihim ee ka qowlilcarabi carabta qowlkooda ay yidhaahdeen daaru abi quxaafa ay haadihi tani daaru abi quxaafata abi quxaafa daartiisii weeye abu quxaafa wuxuu ahaa waalidu abubakr asidiiq radia allahu canhuma magaciisana waxaa la odhan jiray cuhmaan abubakr magaciisana cabdillaahi baa la odhan jiray waxaynu sheegnay awalan tacriifka ay leedahay idaafadu min xayu luga wa min waxaa kaloo aan tilmaamaynaa labadan ismi ee meesha yaala ismiga hore mudaaf baa la dhahdaa ismiga dambena mudaaf ileyhi baa la dhahdaa waana saa u fahamtaan ka hore maxaa la dhahdaa mudaaf baa la dhahdaa ka dambena maxaa la dhahdaa mudaaf ileyhi baa la dhahdaa haddaba labadaa ismi ee meesha inoo yaala icraab ahaan saynu ula dhaqmaynaa waana taana fahamtaan masalada labaad weeyaan saynu u kala garan saynu u icraabanaa oynu ula dhaqmaynaa waxaynu ula dhaqmaynaa ana almudaafa yakuunu bixasabi alcawaamil mudaafkan hore cawaamishun baa loo eegaya caamilka ka horeeyaa loo eegaya caamilka ka horeeya hadduu marfuu rabo marfuuc baynu ka dhigana hadduu mansuub rabo mansuub baynu ka dhigana hadduu majruur rabo majruur baynu ka dhigana mudaafka xaalkiisa waa saalkaa ku tur maxay noo hadhay mudaaf ilayga soo maa ana almudaafa ilayhi laa yakunu ilaa majruura mudaaf ilaygu weligiisa wuu jiran yahy ugu hagaag icraab ahaana sidaasi ayaa ay kala yihiin waynu fahnay soo maa maxaa ku camal falaya ismigan dambe ee mudaaf ilayhiga caamilkiisu muxuu yahay ila ka hore waxan waa bixasab alcawaamil sooma ka dambe ku camal falaya sheekhu wuxuna yidhi waqad yujaru lismu bilidaafa buna yidhi u fiirso sheekhu wuxuna yidhi waqad yujaru lismu bilidaafa masalada waa masala khilaafiya culimada qaarkood waxay leeyiin caamilka ku camal falaya waa caamil macnawiya waa caamil qarsoon waa qowlkan odhanaya waqad yujaru lismu bilidaafa dee idaafadu waa tiirin sooma waa caamil macnawiya oo qarsoon culimada qaarna qowlna wuxuu leeyahay caamilka ku camal falaa waa caamil lafdiya oo muuqda waa mudaafka laftiisa dee mudaafkiina uu jooga marka caamil lafdii meesha uu joogana dee caamil macnawi ahe looma baahdo soo marka qowlka raajixa ilaa saddex qowl baa ku jira waa in la idhaahdo mudaafkaa jaraya mudaafka laftiisaa jaraya qowlkaas baa raajixa culimadu haddaba sheekhan waayahay wuxuyna yidhi waqad yujaru lismu bilidaafa qowlkuu ku tegsan yahay wuxuuna inoo soo wadaa oo inoo odhan doonaa wa fi lmudaafi maa yajuru abada milu ladun ayuuna odhan doonaa wa fi lmudaafi maa yajuru abadaa baynu odhanaya marka waxaynu odhanaynaa kaa dambe sheekhu nas buu u sheegay ku cadiyahay he mudaafku inuu wax jaro kan hore miya a bilidaafa ixtimaal weeyaan shayga muxtamalka ana shayga sariixa lagu xambaara usuulkaynu ku baran doonaa insha allah markaa tan waxaynu odhanayna waa la awilayaa maxaana lagu awilayaa waxaa lagu awilayaa waa min tacbiiri lmasdari wa iraadati ismi lmafcuul baan odhanana mster bi noo cabiray oo idaafa ismi mafcuul baana loo jeedaa oo ah mudaaf waana saa ufahantaan waqad yujaru waa la jeri alsmu ismigii waa la jeri dhab ahaan bilidaafati ay bilmudaafi mudaaf baa lagu jeri wadalika tusaale kaa in wuxuu ahaaday ka qowlihim ay ka qowlilcarabi carabta qowlkoodii ay yidhaahdeen haadihi tani daaru abi quxaafata abi quxaafa daartiisii weeyi hadda eeg abidan maxaa jiray dee daartanaa jirtay oo mudaafa caamilkan lafdigaa jiray saxiix walala mayna basidayn hadda maxaynu haynaa waxaynu haynaa idaafada min xayu luqa min xayu istilaax tacriifkeega waxaa kalaynu haynaa ismiga hore in mudaaf laydhaa ka dambana in mudaaf iley laydhaa icraab ahaan se loola dhaqmo labadaa waa aan tilmaanay soo ma caamilka waxaynu sheegnay mudaafu ilayhiga caamilkiisaan sheegnay qowlka raajixa waa caamilka lafdiga ah oo ah mudaafka masla fahni idaafada haddaba labaa loo qaybiya kutubta horena waan kusoo marnay maxay ahaan jirtay idaafa lafdiya wa idaafa macnawiya aw idaafa maxda wa idaafa hayr maxda jazaatin maaan jirin tacbiirkan kale martidna idaafa lafdiya iyo idaafa macnawiya siday kale yihin dee kutubta horan kusoo marnay idaafa lafdiya waxaa la idhaahdaa daabit bay leedahay daabitkeedu waa maxay an yakuuna mudaafu wasfan mudaafku waa inuu yahay wasfi ismi faacil ismi mafcuul sifa mushabaha amila mubaalaqa kuwaasa wasfi la dhaa wa an yakuuna mudaafu ilayhi caamilan litilka sifa mudaafu ilayhigani caamil waa in macmuul waa inuu ahaa oo uu ku camalfalayey wasfigaasi hore intaan loo idaafayn ka wa waa inuu ahaa maxay macmuul wa an yakuuna mudaafu ilayhi macmuulan litilka sifa sifadaa iyada ah wasfigan meesha yaalla macmuul waa inuu u ahaan jiray mudaafu ilayhigu labadaa sharti haddee meesha laga helo idaafada idaafa lafdiya ladhaa labadaa haddii laga waayana idaafada idaafa macnawiya ladhaa masl hada ya tusaale daaribu zaydin ka waran haadaa daaribu zaydin idaafada maxaan odhanana haadaa daaribu zaydin idaafada waxaan odhana waa idaafa lafdiya limaada dee daarib waa wasfi shardigii kamaynaan herin qabla alidaafa macmuul buu ahaa qabla alidaafa macmuul buu ahaa daarib waa ismu faacilada sida ficilku camal falay uu ku camal falay soo maynaan fahmin haddaba idaafada lafdiyada la idhaahdaa takfiif lafdi unbay keentaa fudayd xagga lafdiga unbay ma keento takhsiisna ma keento idaafada loo yaqaano idaafa macnawiya labadaa shardiya horaa laga wada waayay ama mid kamida ah ayaa laga waayey kitaabkii mutabibidana si fiican buu matniga ugu dhigay iyadu laakiin waxay la dheer tahay waxay faaideysaa tacriif iyo taksiis bay faaideysaa oo mudaaf ilaygu haddii uu macrifo yahay mudaafkii muxuu ka kasbanaya ya macrifo hulaamu zaydin ka waran culima hulaamu zaydin ka warrama ya dee waa macrifo waayo mudaaf ilayhigii oo zayd ayaa macrifa mudaafkan hore muxuu ka kasbaday macrifanimuu ka kasbay de idaafadu waa macnawi yeelen taksiisna way faa'idaysaa hulaamu mra'atin gawaran ya waa taksiis markii hore hulaam wuxuu ka dhexeeyey hulaamu rijul iyo hulaam imra wuxu aa lama geranayn taksiis bay keentay idaafadani oo kii raggaa meesha laga saaray kii dumarkaana soo hadhay minuu taksiis meesha ima taksiis baa yimidayde marka eeg idaafa macnawiya labada arrimood bay faa'idaysaa ama tacriif bay faa'idaysaa oo mudaafku uu mudaaf ilayga ka kasbadaa hadii uu macrifo yahay ama taksiis bay faa'idaysaayoo mudaafku uu ka kasbadaa mudaaf ilayga haddii uu nakiro yahay labada idaafana saasaa loo qaybiya kutubta horena waan ku marnay ka soco <coughs> fataaratan tatii bimacna laami naxwu ataa cabdu abi tamaami wa taaratan tatii bimacna min idaa qulta manaa zaydin faqis daaka wadaa buu ina halkana wuxuu sheegayaa macno ahaan haddana way qaybsantaa macno ahaan ayay u qaybsantaa idaafadu jamaahiirtu sida ay ku tegsan yihiin waa laba culimada muxaqiqiinta qaarkoodna waxay yidhahdeen waa saddex sida maxamed ibnu malikin wa bni xaajibin jurjani waxay leeyihiin idaafadu waa saddex bay leeyihin jamaahiirtuna waxay leeyihin idaafadu waa labay leeyihiin xagga macnaan markii la eego wuxuu yidhi fa taaratan ay way imani ay hiya idaafadii macnawiyad ahayd fahma idaafaday misaynu u qaybinay laba idaafa lafdiya waa idaafa macnawiya idaafadan hadda qaybsamaysa waa idaafa macnawiya idaafa lafdiya ma waana saa ula socotaan fa taaratan ay fatati waa iman hiya idaafadii macnawiyada ahayd taaratan mar bay iman bimacno laamin laa macnaheed bay ku iman iyadoo laam la macnaa wadalika tusaale naxwu ataa waxaa yimiday cabdu abi tamaamin abi tamaam ninkii la odhan jiray addoonkiisii ayaa yimiday wa taaratan ay watati waa iman hiya idaafadii macnawiyada ahayd taaratan ukhraa mar kale ayay iman bimacnaa min min idaa qulta waa marka aad tidhaahdid manaa zaytin ay ishtaraytu waxaan soo iibsaday manaa zaytin laba rodoloo saliida ayaan soo iibsaday marka aad tidhahdid weeyi faqis qiyaaso daalib yahow daaka kaagaa hore qiyaaso waa ataa cabdu abi tamaamin bimacnaa laamkii ah wey wadaa kan dambana qiyaaso ee ah manaa zaytin oo ah idaafada bimacnaa minta macna ahaan idaafadii labadaasay u qaybsantaa buu yidhi waana cinda jamaahiir maxamed ibnu maalik iyo saynu tilmaanay jurjani iyo ibnu xaajib iyo waxa leyiin idaafadu waa saddex waa bimacna lam bimacnaa min bimacnaa fi ilaa ajrumigana kuso marnay sooma so kumana soo mare idaafadu haddaba markay tahay bimacnaa min laba shardi baa loo shardiya kutubta ku baraarujinay labadaas shardi maxay ahaayeen an yakuna almudaafu bacda min almudaafi ilayh mudaafkan hore waa inuu yahay bar ka mid a mudaafi shardiga labaadna muxuu ah wa an yasixa an yakuuna almudaafu mubtada'an waalmudaafu ilayhi khabara soo sameyn inay asaxdo inuu mudaafku noqon karo mudaaf ilaygana lagaga khabri karo idaafadaasi haddii labadaa shardi laga helo waa bimacnaa min weeye tusaalaad ku fahmaysaa wuxuu ku yidhi manaa zaytin tan baaba lamid a manaa zaytin mankani manaa ka casaa oo kale weyn oo ismaqsuur weeyaane waxa weeyaan wuxuu ka bacdi yahay zaydkan buu ka bacdi yahay waa mid labaade mubtadaad ka dhigan kartaa zaytuna khabar baad uga dhigi kartaa zaytuna khabar baad uga dhigi kartaa waxaa kaloo ohan kartaa tusaale kooban haddaad soo qaadan karta xitaa khaatamu xadiidin ka waran khaatamu xadiidin khaatamkani waa mudaaf xadiidna waa mudaaf iley mudaafkan hore wuxuu ka bacdi yahay waa bar ka birta mayna runayn waad ka dhigi kartaa eh, mudaaf ileygina khabar baad uga dhigi kartaa alkhaatamu xadiidun fargalku waa bir sax haddeed labadaa ka heshtii shardi labadaa daabit ila daabitkiisu waa saase idaafadaas waa bimacnaa min baa ladhaa min wey bimacnaa min weeyi idaafadu hadday tahay bimacnaa fiil <clears throat> maxay ahaan jirtay iyadna daabitkeedu an yakuuna almudaafu ilayhi darfan lilmudaaf mudaaf ilayhi waa inuu daraf u mid koobi kara waa inuu yahay mudaafka ama zaman buu noqon karaa ama makaan buu noqon karaa sida ka makri leil kale <clears throat> bal makru lail oo kale eega lailkana koobaya de makriga waa daraf ilan soo kaasa koobaya marka maxaa la samaynaya taasina mudaafka hore waa waa la koobaya isaga mudaaf ilayhiguna waxbuu koobaya an yakuna mudaafu ilayhi darfan lilmudaaf daabitkiisu waa ka labadaa wixii ka soo hadhana waa bimacno laam bay yidhahdeen wixii ka soo hadhana waa bimacno laami bay yidhaahdeen culimada qaarkood ba ayaa daabit u sameeya oo waxay idhaahdaan an yakuuna almudaafu mamlukan wal wlmudaafu ilayhi maalika bay dhadaan mudaaf ilayga waa in la leeyahay mudaaf mudaafka waa in la leeyahay mudaaf ilayhuna waa inuu leeyahay bay dhadaan laakiin tacbiirka ama tacriifka kaasi waa taqriib iyo taxdiid ma iska ilaali waa taqriibi ardayga ibtidaa'igun ba loo soo dhaweynaya sida fiican waa in la dhahdo daabitba male labadaa wixii ka soo hadhay o dhan waa bimacno laam baa iska odhan karta waa bimacno laam wey tusaale ataa cabdu abi tamaameyka ka waran ya imika cabdu waa maxay cabdu abi tamaamin abidan maxaa jiray de mudaafkan hore cabdiya soo ma ya bimacnaa min ma tahay idaafadaas ya oo cabdigu abka ma ka mid ba baabi shardigii kale ma heli kartaayo aynu isagu mubtado dhaqanka hore kakana khabar aad uga dhigi kartid cabdun abn ba maya bimacnaa fi may tahayo an yakuuna almudaafu ilayhi darfan lilmudaaf aabuu muu koobi karaa cabdiga dee waa bimacnaa laan oo maxaa la odhanayaa cabdon liabi tama mayna sahayn saasay yidhaahdeen marka bimacnaa xagga macnaa markaynu ku eegna idaafadiina saddexdaasaa loo qaybiyasay muxaqiqiintu leeyihin jamaahiirtuna labadaasay ku tegeen fa taaratan ay fataatii wayman hiya idaafadii waxay ah, la tahay icraabtu waa basiid markaan la qabanaya sooma fa taaratan ay fataatii iman hiya idaafadii taaratan marbay iman halkaa ku tacalij waa bimacno laa macnaheed bay ku iman ku tacaluji wadalika tusaale naxu ataa waxaa yimiday cabdu abi tamaam abi tamaam addoonkiisii ayaa yimiday shaacir mashhuura ayuu ahaa magaciisana aws baa laodhan jiray wa taaratan ay watati wa imani hiya idaafadii taaratan ukhraa mar kale ayay iman bimacnaa min min macnaheed bay idaa qultu waa markaan idhaada bu idaa qulta ka fiican idaa qulta waa marka aad tidhaahdid manaazaytin ay ishtaraytu waxaan soo iibsaday manaazaytin laba rorodoo saliida faqis qiyaaso aalib yahow daaka kaagaa hore qiyaase ee ataa cabdu abi tamaam wadaa kan dambana qiyaase ee ah manaazaytin labadaasi qiyaas bu yidhi kale wixii ka soo hadhay samaac baad u daba fadhiisanaysaa buu ku yidhi wixii carab laga maqlade halkaa waxaynu marnay tacriifkeygii waan sheegnay mudaafka hore in mudaaf la idhaa baan sheegnay oo mudaafkaa horeeya mar kasta mudaaf ilayhiguna waa dambeeya icraab sa loo icraabo labadoodba waan tilmaanay caamilkiisa waynu tilmaanay mudaaf ilayhiga idaafada labadeedii qaybood baan sheegnay xagga macna ahaan u qaybsantana waynu sheegnay keliya waxay noo laaban oon dib ugu noqonayna mudaafka iyo mudaaf ilayhiga arrimo kala laazima jira waana saa ula socotid waxba u laazima mudaaf waxba u laazima soo saama mudaafka waxba u laazimo ilaa saddex arrimood bay jireen kow in tanwiinta laga gooyo kaanii tanwiin wa anti idaaf may kulmaan maya way kala cadhoodaanba sooma mudaafkan sheekhow tanwiin waa tanwiin u dhaweyn maysid laba inaad nuuntii ka goysid mata hadduu yahay musane ama jamcu dakar saalim halkaynu kusoo marnay watasqudu nuunaani fi lidaafa naxu ra'aytu saakin irisaafa waqad laqiitu saaxibay akhiina eh, faclamhum min xadfihimaa yaqiina soo sameyn halkaasaan kusoo ka saddexaad ee u laazimaya al al al al al baa laga saaraya meesha al looma dhaweynayo ayo mudaafka hadda mudaafiliga ma mudaafka al laga ilaalinaya ilaa fi khamsi masaa'ila shan masalo mooyaane shan masalo waa la ogolyahay in mudaafku al wato shantaa masalo waxa ka soo haray looma dhaweynayo mudaafka saddexda arrimood baa waajibaya in tanwiintii laga gooyo waa hadduu mufrad in nuuntii laga gooyo hadduu musana ama uu jamac in al aan loo dhawaynino al laga tajriidiyo oo laga keli yeelo ilaa fi khamsi masaa'ila shan masale mooyaan saddexda arrimood baa isaga waajibaya mudaafkana hal arrin halka arrin waa maxay walaa yakunu lmudaafu ilayhi ilaa majruura isaga intaas baa iska waa majruur isaga ka dhakada kaga taagno ilaa fi khamsi masaa'il caawa ma dhaafayna sheekh in badan maan dhaafnay shantan masale way soo noqnoqon hadii kale wayna daba socon dee sooma ilaa fi khamsi masaa'iladun baynu ilaa kutubti oranayn caawan sheegana insha allah shantaa masalo kow an yakuna almudaafu wasfa dhagaan soo jeediya an yakuna almudaafu wasfa mudaafku waa inuu yahay wasfi waa shardi koobaad laba waa an yakuna muhanan shardiga labaad waa inu muhane soo laba arrimood ma labada arrimood meesha haddii aad ka heshid ashi waad din kartaa alwaad gelin kartaa tusaale jaaa adaaribu zaydin cafwan jaaa adaariba zaydin jaaa adaariba zaydin saxiix wala la meesha wasfibay noo yaalla wasfi waa ismu faacil de muna is faacilayn waa ismu faacil waa mid labaada muhano munayn waa muhane nuuntii maxaa leefay iminku man ka sheegin tasqudu nuunaani liidaafa waa ka koowaad weya waa qodobka koowaad waa masalada koowaad masalada labaad an yakuuna almudaafu wasfa mudaafku waa inu wasfiyay shardiga labaad waa an yakuuna jamca mudakarin saalimin jamc mudakar saalim waa inu yahay jaaa addaaribu zaydin baad iska ohan karta albaad labada shardi baan waa wasfi addaaribu waa wasfi waa mid labaada shardiga kalena waad ka hesho waa jamc mudakar saalim waad deynaysaa asha lagugu qabsan maayo shanta masale kamid tahay maxaanu haynaa laba masaladan saddexaad an yakuna almudaafu wasfa kow sooma wala soctaa tooru laleeyahy wa an yakuna mufrada laba maa wa an yakuna mudaafan ilaa maa fiihi al waa in loo sii idaafeeyo wax al wata wax al wataa loo sii idaafeynaya tusaale rajuli baad ohan kartaa jaaa adaaribu rajuli waa sax jaaa adaaribu rajuli wasfi ma yahay sheekh mufrad ma yahay ma loo idaafeeyey mid alwata masaa-isha laga soo reebu ku jiraa ku dar al u aqbalaya saddex ma haysatid wa an yakuuna almudaafu wasfa wa an yakuuna mufrada wa an yakuuna mudaafan ilaa mudaafin limaa fiihi al waa in la idaafeeyo oo loo idaafeeyo mid al sii wata isagu al ma wato ka loo idaafeeye isagu isagu ka loo idaafeeye al ma wato ka loo idaafeeye ka loo sii idaafeeye al wata jaaa addaaribu ra'si ljani ka war jaaa jaaa addaaribu ra'si ljani ka war addaaribu wasfi munayn mufrad munayn mudaaf munayn maxaa loo idaafeeyey rasi rasigan dee isaga alma wato ras rasiga loo sii idaafeeye alwata rasiga loo sii idaafeeyey ayaa alwata jaa daaribu rasi ljani imisaan haynaa afar mid keliya noo dhiman ba an yakuna almudaafu wasfa wa an yakuna mufrada wa an yakuna mudaafan wa an yakuna mudaafan lidamiirin wa an yakuna mudaafan lidamiirin caaidin ilaa maa fiihi al kana waa maxay kii horunbuu garab socdaade waxba kagama duwana in yarbu kaga duwanya soo ma wasfigu wuu idaafaysan yahay wasfiga kaad u idaafaysay al ma wato kaa wasfiga ad u idaafaysay kaad usii idaafaysaa damiir wata damiirkaasina mid al wato usii noqonaya marartu birajuli addaaribi ulaami addaaribi ulaami sax maynayn eeg addaarib muna wasfi ayn muna mufrad ayn kan aduu idaafaysay ee ulaami al ma wato laakiin muxuu wataa damiir buu wataa damiirkan ayuu u noqonayaa rajulka hore asha wato u noqonaya shanta masale halka so raba culimay shantuna daba socon maayaan meel iskaga qoraya shanta waa maxay kaga horeeya an yakuna an yakuna almudaafu athani an yakuna almudaafu wasfa wa an yakuna jamca mudakarin saalimin ka saddexaad an yakuna almudaafu wasfa wa an yakuna mufradan wa an yakuna mudaafan ila ma fiihi al ka afraad an yakuna almudaafu wasfa wa an yakuna mufradan wa an yakuna mudaafan ilaa mudaafin lima fiihi al ka u dambeeya an yakuna almudaafu wasfa wan yakuna mufrada waan yakuna mudaafan ilaa mudaafin lidamiirin caaidin ilaa ma fiihi al shantaasaa iskaga qaybiya haddii kale weligaa way kutabaso in la alfiya waaya shantaasina shan dhe laqmadeedina qaadatay intaa maxaa kuu laaban marka wax ku hadhay ma wa fi lmudaafi ma yajuru abada milu ladun zaydin wain shiita lada wa minhu subxaana wadu wa milu wamac wacinda waulu wakulu wa fi lmudaafi wakaainun fi lmudaafi mudaafka dhexdiisa ayaa uu ahaaday ma ay ayladii ka yajuru jaraya ay huwa maagu almudaafa ilayhi mudaafa ilayhiga jaraya abadan weligii jaraya wadalika tusaale mitlu ladun zaydin zid agtiisa iyo wixii lamid aweey wain shita haddii aad doontidna qulta jawaab shardigii baa go-ana waxaad odhan ledaa baad odhan wa minhu ay wa mimaa yajuru abada waxa weligiiba jiraya ayuu ka bacdi ahaaday subxaana ismiga iyo wamaca ismiga maca wa cinda iyo cinda wa ulu iyo ulu wa kulu iyo kulu uma aljihaatu waljihaatu iyo jihooyinkii jihooyinkii asitu lixdaha fawqu wahiya jihooyinka lixdii fawqu xagga sare weey wa waraaw xagga dambe wey wa yamnatu midig wey wa cagsuhaa wa cagsu haadihi tani cagsigeeda weeyi tan ahalaaati saddexdaa bilaa miraain multabisatan xaalo ay tahay jihooyinkaasi mid ku maran oo ku dheehan bilaa miraain ay biayri miraain shiki la-aan wahakadaa wahaakada ay wakaainun kada madkuurkan lasoo sheegay oo kale ayuu ahaaday hayru ismiga hayru wa bacdu iyo ismiga bacdu wa siwa iyo ismiga siwa fii kelimin maca kelimin kelmada macood xaalada ay ahaadeen kelmadahaasoo shataa kala tagtagsan kelmadahaasoo rawa u soo naqliyey oo uu soo guuriye ha kelmadaha man ay ayiladiki uu soo guuriyey rawa soo guuriye huwa manku ha kelmadaha wa fi mudaafi ma yujaru abada sheekh waa lagu bushiyey wuxuna yidhi wa fi lmudaafi maa yajuru abada mudaafku waxa kamid ah, wax weligiiba jira maxaa laga fahmaya waxa kamid ah mudaafku waa jarin weba waxaan waxba jarin baa kamid a ah. lagama fahmayo ya wa fi lmudaafi maa yujaru abada cibaarad markaa waxa fiicnaan lahayd ba in la idhaahdo wa fi lmudaafi maa yalzamu lidaafata abadan baa ka ficnaan lahayd mudaafka waxa kamida wax laazima idaafo weligiiba saasa ka ficnaan lahayd ee mar kastade mudaafku waxbuu jira mar kaste mudaafku haddee mudaaf la helo dee mudaaf ilaygu jaraya manasan mudaafilii ku jiraya halkan u fiirsada ismiga laba loo qaybiya ilaa mudaafatin wa ilaa mufradatin asmaao idaafo la idaafeeyo iyo asmaao idaafada laga keliyeeyo labadaasaa ismiga loo qaybiya marka ugu horeysa waa asmaa mudaafa iyo asmaa mufrada can ilidaafa labadaasa loo qaybiya asmaada mudaafada haddana laba loosii qaybiya asmaada e, mudaafada laazimta idaafada idaafada ah ee la idaafeeyo ayaa laba loo sii qaybiya maxaan idin idhi marka ugu horeysa ismiga labaa loo qaybiya asmaada labaa loo qaybiya ila mudaafatin wa ilaa mufradatin ma isla mid mudaafa ah oo la idaafeeyo iyo mid mufradaa maxaa laga keliyeynayaa idaafadii baa laga keliyeynaya ma isla waa bilowga hore haddaba ta la idaafeeyaa laba loo sii qaybinaya adana maxaa loo qaybinayaa maa yalzamu lidaafata lafdan wa macnan wax idaafadii ka laazimaya xagga lafdiga qoraalka iyo xagga macna intaba iyo maa yalzamu lidaafata macnan laa lafda wax macno ahaanu ka laazimaya taqdiiraan laakiin lafdiyaan aan ka laazimayn labadaasaa loo qaybinaya labadiiba halkan ku sheegay ka bilow culumay ladun ka bilaaba gaadhsii ulu intaa udhaxaysa waa maa yalzamu lidaafata lafdan wa macna saxiix walala weligood kama go-naan karo inkastoo subxaanta ay ka soo reebaan idhahdaan lidaruurati nadmi baa loogu geyn karaa kullu ka bilow ilaa asmaa jihaadka ku dar ka gaadhsi siwa waa maa yalzamu idaafata macnan laa lafdaa macno ahaan bay u laazimaan lafdi aan waa looga goyn karaa misle fahnaynta intaasun busha ka warramaya de haddaba ladun zaydunta laduntani waxa la macno tahay cinday la macno tahay ladun iyo cindi waa isku ladun iyo cindi waa isku macno laakin waxay ku kala duwan yihiin ilaa lix arrimood bay sheegaane laduntani bimacnaa min bay noqotaa bimacnaa min ayaa ay noqonaysaa waa mid labaade ladun waxaa loo idaafeeya jumlana waa loo idaafeeya mufridna waa loo idaafeeya laakin cindi mufridun baa loo idaafeeya waa mid saddexaade cindi khabar bay noqotaa laakin ladun khabar ma noqoto saddexdaa haysta saddexda kalena xagga damban ku sheegi doona bimacnaa min bay noqotaa laduni cindina waa sideeda waa mid labaade cindi khabar bay noqotaa ladunna khabar ma noqoto waa mid saddexaade ladun jumlana waa loo idaafeeya mufridna waa loo idaafeeya cinda laakin mufridun baa loo idaafeeya soo saddex ma ladaa baa inoo ladaa lafteedu waa bimacnaa cinda waxay ku kala duwan yihiin iyada lafteeda saddex arimood lada iyo cindada dambana mid waa mide cindi darafnimona waa lagu nasbiyaa midna waa lagu jeri karaa laakin lada darafnimay daa'imtaa masle fahna culima waa ta labaade lada waxaa loo isticmaalaa iyada dharafnimo oo lil acyaana weeyaan shay cayna loo isticmaalaa laakiin cinda lilacyaan walilmacaani labadaba waa loo isticmaala oo waxaad iska odhan kartaa cindii zaydun waxaad kalood oran kartaa cindii cilmun baad odhan kartaa cindii cilmun laakiin ladaa lilacyaan wey wax cayn loo daatal unbay iyadu noqon kartaa unbay daraf noqon kartaa maslafani waa mid saddexaade ladaa haddee damiir loo idaafeeyo eeg ladaa haddee damir loo idaafeeyo alifkeegi iyo abaa loo bedelaa waladayna masiid buu ilaahay waladaynaa maxaa loo idaafeeyey sown damiir looma idaafayn maadaama damiir loo idaafeeyey alifkeegi yaabu isku bedelaa waxa kala mida waxa kala mida laba xaraf baa jira iyaga laftooda marka damiir loo idaafeeyo marka damiir lala xidhiidhiyo he marka damiir lala xidhiidhiyo iyagu waaba xaraf loo idaafeyn maaye alifkooga loo bedelo ya ya loo bedelo alaynaa calaa eeg calaynaa alifki muxuu isku bedelay ilayna ilaada alfeegna muxuu isku bedelay labadaa xarafna way kala wadaagan xaggaa bedelka loo bedelayo marka dambe lala xidhiidhiyo laakin de xaraf iyo waxay kala yihinba ismi soo ma subxaan bay noo yimiday subxaan iyadu waxa weeyaan waa waa ismu master weeyaan ismu master weeyaan weligeedba waa la nasbiyaayo waxaa lagu nasbiyaa ficil waajibnimo loo xadfay waxaa kuu yimid de du dee du waa bimacnaa saaxib ismu jinsi baa loo idaafeeya soo ma horeyna usoo baran milu bay noo timiday waa bimacna shabiih macay noo timiday laba luqaa ku banaan mac inaad reebtid maca inaad iska kordhowdid macan laakin haddaad aragtiin waa tambiih macan oo saa u tanwiinsan haddaad aragtiin waa xaalon weligeed aleheed iska ilaaliya macan haddaad aragtaan fi luqa alcarabiya xaalumaad ka laqmaynaysaa waxaana loo adeegsadaa un laba arrimood musanne inuu daba dhacdo iyo ina jamc daba dhacdo mufrid loo adeegsan maayo marka waa macan hadda iska ilaaliya oo la tanwiiniyey mac iyo macana waa laba luqo oo ku banaan maxay noo yimiday ulu waa inoo timid soo maa dee ulu ismu jamc mufrad male waa mid labaad waa min mulxaqaati jamci mudakar asaalim ma wax adag jira marka culimo marka eeg ka soo bilow ladun kusoo jooji ulu waa waa asmaa'ada maa yalzamu lidaafata lafdan wa macnan ka bilow kullu kullu waaba la iska goya tanwiinteeda ismiga la goya tanwiin baba laga naabiyala soo ma tanwiin cibad sooma garanadaan iyad iyo bacdiyo kuwaasa dabadegi jireed ood garanaysaa maxaa la sameynaya marka kuwa macno ahaan bay u laasimtaa idaafadu laakin lafdi ahaan uma laasimto wa fi mudaafi waa khabar soo taqadumay maadaasina waa mubtadiyo muahara wa fi lmudaafi wa kainu fi lmudaafi mudaafka dhexdiisa ayuu ahaaday maayo ay ladika yajuru jaraya ay huwa maagu abadan weligiiba almudaafa ilayhi jaraya wadalika tusaale milu ladun zaydin zayd agtiisaya wixii lamid aweeyi wain shita haddii aad doontiidna qulta waxbad odhan ladaa ladaa ayaad odhan wa minhu ay wa mima yajuru abadan waxa weligiiba jaraya ayuu ka bacdi ahaaday subxaan ismiga subxaan wadu iyo ismiga du wa milu iyo ismiga milu ma maca iyo ismiga ma wa cinde iyo cinda wa ulu iyo ulu wa kulu iyo kulu uma aljihaatu waljihaatu iyo jihooyinkii ayaa ka bacdi halka hore ku adab jihooyinkii asitu lixda ahaa fawqu wahiya dhe mubtada usoo qadar wahiya jihaadka lixdii fawqu xagga sare weeyi wa waraau xagga dambe weeyi wa yamnatun midig weeyi wa cagsuhaa ay wa cagsu haadihi tani cagsigeeda weeyi ahalaaati saddexda saddexdan maxaa ka soo horjeeda ya fawqu maxaa ka soo horjeeda taxtaa ka soo horjeeda waraa maxaa ka soo horjeeda amaan baa ka soo horjeeda yamna maxaa ka soo horjeeda shimaal baa ka so horjeeda ama yasrabare intaa weeyaan bilaa miraain bilaa miraaintan labada odhan kartaa bilaa miraain waa jamcu miryatin oo bimacnaa shakya waxaa kalood odhan kartaa waa mastaru maaraa yumaari miraan oo ah bimacnaa jadalin jadalin wa nisaacin labadaa way noqon kartaa wacagsuhaa ay wa wacagsu haadihi tani cagsigeeda wey tan ahalaaati saddexdaa bilaa miraain kaainatan multabisatan xaala ay tahay mid ku maran jihooyinkaasi lixdii bilaa miraain ay bigayri miraain shiki la-aan waa khabar soo taqadumay hayru waa mubtada muahara wa bacdu wasiwana kusoo cadaf wahaakada ay wakaainu kada madkuudkan lasoo sheegay o kale ayuu ahaaday hayru ismiga hayru wa bacdu iyo ismiga bacdu wa siwa iyo ismiga siwa fii kelimin fii bimacnaa maca fii kelimin maca kelimin weedhamocood xaalada ay ahaadeen hayru iyo kuwa ka dambeeya weedhahaasoo shataa kala tagsan waa jamcu jamcu e, shatiid mariid marda shatiid shataa saxiix walala faciil facla wey rawa kelmadahaasoo waa nacti labaad rawa usoo soo naqliyo uu soo guuriyey ha kelmadaha man ay ayiladii kii uu soo guuriyey rawa soo tabiye ee soo wariyey huwa manku ha kelmadaha marka wuxuu kuleeyahy de kelmad kastaa iskaga dhawaaqinune waxay carabi ku dhawaaqday iyagoo sidaasoo idaafo laazimay iyagaa loo daba fadhiisanayaa buu kuleeyahy sheekhu iyaga ayaa loo daba fadhiisanayaa baabu kam alkhabariya wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk